الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم adakani baabu bayaani ma warada maa jaa fii khidaabi rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay khidaabkiisii bal timihiisa inuu midharkii ama intii koobnayd aynu soo marnee kaba ciraystay doorintii uu dooriyey ama xidno iyo wax laba mida uu marinayay taas bal wixii kuba yimi ee ku soo arooray ee axaadiidaha ayuu baabkeedii yahay khidaab sida lafdigan masarkii alkhadbi oo kale waxa uu macnihiisu yahay uun waa timihii oo midabkoodii caddaankii ahaa wax bedelayo doorinaya oo midab kale u yeelaya la mariyo taas baa bal khidaabku yahay kollayna bal iyadoo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhna amray dee ciddii timahoodu ay cirada leeyihiin inay khilaafaan dadka ahlulkitaabka een iyagu sibqi aan ku samaynayn ciradoodaas ay sibqi laba yimaadaan khitaabku sunno ayuu noqonayaa bal xadiis baa wuxuu kuba yimina iyadoo abuquxafa ama marka abubakrin aabihii iyo waalidkii maalintii fatxumaka rasuulka ilaahay loo keenay isagoo ninda aatimiisna ah ay aada u cad yihiin inuu yidhi dooriyatan oo bedelo laakiin iska ilaaliya ama ka dheereeya wax madoobeeya taasna ay keenayso bal wixii kale ee adigu ama sufro ahaa ama xumro ahaa casaan ama cawlaane la marinayo dee waaba taas haddii markaa loo baahdo aan leenahay sunaba weeye rasuulka ilaah iyada waan arki doonaa khadaab ma mariye timihiisii ma marin ise muu marin xalayna waxbaan kala soo aragnay laakiin baabkiisii makaan haynaan laakiin wuxuu keenayaa bal in la madoobeeyo kolley xadiidku wuxuu keenayaa mancin aimada qaarkoodna sida shaaficiyada qowlkooda mashhuurka iyo waxay kuba tagaan madoobeyntaasi inay xaaraam tahay oonay bannaanayn walow bacda salaf ay sameeyeen oy laba yimaadeen iyagoon u arkahayn nahyigani inuu keenayo taxriim keenayo aanu arkahayn khaasatan ruuxu markaanu aada u sii weynaanee da-da aanu gaadhin abu iyo bal suurooyin bay ka soo reebeen ama suuro oo kaleo oo dee khaasatan raggii oo kale iyo markay jihaad ay tahay iyo hadday kuba jiraan oo ay dhici karto dee dadkan waqtiyada hore dee habkii lagu dagaalamaya hab waajo ay hayde markay arkaan dadwada waaweyn oo wada coreystay inay cadowgiiba taasi ay ku keento inay kuma dhiiradaan idhaan dadkan walaa dee waxa weeyaan dad markaas dacfi iyo tamardaraba ay haysa weeye xaggaa loogaba boqday taas haddii loo madoobeeyo oo kaloo nooc jihaad ay kaba dhigaan bay kaba soo reebaan calaa kulli xaalin xadiiska wuxuu kuba yimi bal nahyintaasuu kuba yimi in waanan bal intaa waxay dhaafsanaa marka dambean arki doonaa قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثني أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيد قال أخبرني أبو رمسة قال أنه قال xalayto ayaynu soo aragnay xadiid abuu rimse waa xadiidkiisa naftiisa isagoo warinaya casharkii xalayto inooguba sugnaa walow aan xalayba soo sheegay oo aan nidhi ziyaada adigu iman doonta marka cabdimalik ibnu cumayr iyo iyaad ibnu laqiid iyo abii rimse intii sanadkaa hore inoogu sugnayd bay haydee imaka inta ka horeysa ayaa sanadka isbedel ku yima iyaad xalayba waan soo aragno waa nin taabiciintii kamid ah, waa ninkaa saxaabiga kaba warina waa nin fiqaa cabdimalik ibni cumayrkan isaga xalayna inoogu sugnaa isaguna waa nin taabiciintii kaba mid ahaa uun sidiisa bal waxa weeyaan aimada qaarkood ay dee waa rijaasha lixdu kaba midya ay tawsiiqiyaan barhkoodna in yar ay taa hoos uga yar dhaadhiciyaan e, laakiin waa nin markii dambe aad u weynaaduu boqol dhaafay uun mooyaane e, mar oo xifdigiisu xumaaday mooyo koley de waa ninkaa rijaalu sita kaba mid ah ama axmed ibnu maniic iyo waa nin imaama aynu soo sheegnay tirmidi leeyihin axaadiia khaasatan jaamica axaadiis aada u badan uu kaba wariya ama shanta sheekhe uu axaadiistoodu ay aada ugu badantahay kitaabkiisa aan odhan karno kitaabka kale barhkood buu kaba wariyeyba sunantaan u jeedaay aynu kaba midiy musheekh ibnu bashiirna waa imaam macruufada adigu koley tadliis yar baa lagu sheega waa imaamo isagoo xaafid ahaa he laakiin tadliisna maanta dhibi jirto xadaanaa buu leeyahay wuxuu ihi abu rimsata qaala ataytu nabiya sal llahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baanu imi macaqnin lii waa inan aniga ii sugnaadee macii iyadoon ahay oo uu ila socdo ujeeddadu inan uu dhalay baa markaa la socday uu rasuulka ilaahay uba yimi xalayna waan soo aragnay faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ibnuka haada kale haadaadu mubtada muaqaran kaba dhiganayna oo ahaad hamsadii istifaamkuna way xadfateeda way qadaran tahay waa jumlo istinaafiya ama dee istinaaf ku sugan yahay iyo su-aaleed ibnuka haada ay ahaada kani ibnuka inankaagii miya oo kan kula socda maadigaa dhalay oo inankaagii miyaaba faqultu waxaan idhi maqsuudka taas ah oo inankiisiinu kan yahay buu weydiinayay waayo haddii maka ibnukada aan mubtada ka dhigin waxaa dhici karta in nooca su-aashu ay isbedesho oo isagoo ogaa inan leeyahay uu leeyahay inankii aad lahayd baa kan yahay macnuhu uu isu rogo bal imaka waa guud ahaan buu weydiinayaoo kan inankan maadaa dhalay taasba way macnuhu saasaan mubtadaha ah aan haadaada mubtadi muakhara ugaba dhigaynaa faqultu waxaan idhi nacam ha nacamtuna waxay u timaadaa litaqriiri maa qablaha ama dee waxa ka horeeya uun ama dee waa kan oo kale wixii ka horeeya sugitaankii marka haa weeyaano waa inankaygii ashhadu bihi mooye haddii barhkiin markaa ashhid ishhad bihina ay taalo amar ahaan horta tanaan ku horeynayaayo ashhadu waan qirayaa bihi waay isagoo inuu inankaygii yahay dee waaban aqoonsanahay waan qiranaya waa inankaygii macnaa actarifu aqiru bihi weeye haddii marka ficilka waa nasta marka hore iyo xarakaysnayd ama ficil amar lagaba dhigo rasuulka ilaahay buu leeyahayba waxa weeye dee markhaatina ka noqo idan qiraya adigoo ishabi macnaa inuu inankaygiiyo markhaati ka ah waa inankaygiiyo waan qiranaya eh, bal tooranaan kuma daysana labadaba seer laakiin qolooyinkii xadiiska adigu dee dabdiyey labadaa wejba way ku soo naqliyaan dabdiga ama shuraaxda waa ishaaraan qaala wuxuu ihi waa jumlo aynaan xalay soo arag xadiiska intan kale intan xataa ibnuka haada dadna xalay noolagumay socon ee in ziyaado oo kalo ah inuu rasuulka ilaahay dharkii uu markaa xidhnaabaa xadiidka riwaayada hore inoogu sugnayd oo tan inoogu sugnayn laakiin jumladan kalena rasuulka ilaahay wuxuu idhi laa qaala rasuulka ilahi baa ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laa yajni calayka walaa tajni calayh laa yajni calayka isagu jinaaye kuuma soo jiidayo wuxuu geystay adiga laguma qabanayo oo waa laa tu'khadu bijinaayati wixii uu galay geystay adiga laguma qabanayo walaa tajni calayhi adiguna jinaaye uma soo jiidayso wixii aad gashay ama aad geysatay ee jinaaye ahayd isaga looma qabanayo waxaana ay tahay dee caadadoodii jaahiliga ahayd san dee ilaa imakadanba waqtigeenna ama dadkeennu ay yihiin oo kale haddii ruux adigu ruux kale uu dilo cid qariibkiisa ma u dhow iyo reerkoodiiyo xigsadii unbay eeganayeenay ugu aarayeenba oo waxay u qabanayeen ama dee ay taas jariirada iyo jinaayada ruuxugaystay baa ciddii ama aabii ha noqoto walaalkii ha noqoto inadeerkii bal reerkooda cid kala mida ayuunbay iyaguna ay ku tacadeeyeen oo ay markaas iyagu ay jinaayadiisii iyo jariiradiisiiba ama kii ay ugu aarayeenba ilaahayna wuxuu uhi walaa tasiru waasiratun wasara ukhra waana xadiiskutuu keenayo ruux kastaaba isaga jinaayadiisu ay ku kooni tahay intana kuma jirto bal hadduu ruuxu khada iyo wuxuu dilo caaqilada markay noqoto dee waa baab tabaruc iyo baab icaano oo maaha jinaayadiisi dee ruuxani isagii baan camdi wuxu dirin khata bay hayd waana dee tii caaqiladu ay xambaaraysa camdi ma xambaarta caaqiladu dee inaga maha dhaqankeena taas ma laakiin sharcan markaan eegayo dee caaqiladu camdi ma xambaarto waxay xambaartaa waa waxaa ruuxa dee isagii khata ugaba dhacay haye dee mana wada qaadi karaya magdhan inuu bixiyo taas bay caaqila qaadaysaayo waa baab adigu dee ixsaan iyo tabaruc iyo dee bal maalan u kaalmayn weeye maha jinaayadiisii isaga in loo qabtay maaha bal markaa dee taasna dhab ahaan de waa iyadu wixii khada u dhacayn ruuxii loomama qisaasiyo looma dilahayno waa arintan dee dadkii uun loo siinayo diyadii lama siinaye bal markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi isagoo dee burinayana sida qur-aankuba u buriye caadadoodii ay ku dhaqmi jireen taas u burinaya ai dembigiisana laguma qabanayo adiga dembiga aada gashade isaga looma qabanayo dee ruux kastaaba dembigii iyo jinaayadii isagunbaa loo raacaya isagaana taxamulaya inagu intaasoo dhami waa xadiidka waxyaale inoogu sugan ee khitaabkii waa halkan qaala wuxuu yidhi abuu rimsa odhanaya wuxuu yidhi wa ra'aytu waxaad arkay ashayba ciradii ayaad arkay rasuulka ilaahay ciradiisii oo axmara cas oo rasuulka ilaahay ciro ayuu ahaa ayaanay badnaaninba axaadiisii hore inooguma sugnayd haddaba way casayd buu leeyahay halka khidaabka haddaan eegna iyo wuxuu keenayo dee khidaab buu u baabaystay tirmidina xadiidkan waa in khidaab jiray wixii cadaynayay buu axaadiidan uu soo aroorinaya ay tahay marka waa macnuu isagoo sugaya tirmide xadiidkan ama baabkan kuba sugayo xadiidka uu ku soo arooriyey in rasuulka ilaahay timihiisii dee casaankani ay ugaba yimaadeen khidaab ama wux uu mariyey oo dee sida xinno oo kaleba ama xinaba ugaba yimi oo casaankana uu yahay atartii ama raadkii xinna uu yahay taasba halkaasna ay noogaba soo baxayso rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaam assalaamu calayh ciradiisii koobnayd ee aan badnaynba inuu khidaab iyo xino mariyey bal taas waxaa midabka bedelee caseeyey taas baa iyada dee baabku ama xadiisku inoo faaiidaynaya baabka markaan aan eegno tirmidi hadal uu leeyaha inoo socdo misooyinka qaarkood dhacay qaala abu ciisa abuu ciisa wuxuu yidhi waa tirmidi waa sheekhi kitaabka lahaa hada axsanu shayin fii hada lbaabi wa afsar haadaa xadiidkan abuu rimsa axsanu shayin shay ka ugu fiican weeyo fii hada lbaabi baabkan ku soo arooray waa baabka khitaabka wa afsar uguna cad afsaru waa min alfasri oo kashfi iyo tabyiin aho isagaana ugu cad muxuu taa u leeyahy lianna ariwaayaati saxiixata riwaayaadkii saxiixa ahaa waxay ku yimaadeen annahu sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay lam yabluq inaanu gaadhin ashayba cero badan oo dee waa cero waqtigeed ama dee cero badan aanay markaa madaxiisiiyo garhkiisii ku sugnayn oo keenta inuu khidaab la mariyo oo dee ina midhan iyo wax yaroo la tirin karo xabadii khidaab uma baahna axaadiistii saxiixaymantaasaa kuma yimi balkadna wuxuu leeyahay aad buu u cad yahay oo kale wa abuu rimsata ninkan abuu rimsana ismuhu rifaacat bnu yasribi atamiimiyu waxaa abuu rimsahan la yidhaahaa rifaacat bnu yasribi oo sidee nisba yasrib oo kale ah magacii hore madiine ay lahaydba xali laakiin waxaan soo marray ataymi hadda inoo taalla ataymiyi baan soo marray welibana laynoo sii caddeeyo waa taymu ribaab maha taymtii qureysheed ee taymtii ribaab inay tahay oo bal marka kolley sababku wuxuu noqon lahaa halkan rifaacat ibnu yasrib <clears throat> ibnu yasribi waa nin magacyadiisa wixii laba yidhi kunyadiisa buu kuba shooroobe ataymiyi in la yidhaho taymtii ribaab bal xadiidka in yar baan ku yar joogsanayaa sian umuuran u yar caddayno mid weeyaane cibaaradan uu kaba cabiray axsanu shayin fii hada albaab tirmidi kaba cabiray muxadisiintu kolba waxay cibaaraadkooda ay kolkol axaadiis iyagoo doonaya inay kala raajax yeelaan ay isticmaalaan bay kaga mid tahay oo kolbaabuu odhanaya hada alxadiisu axsanu shayin fii hada albaabsan amase waxay kaba cadiraanba war aamusta waryaa dadka weysaysanayaan aamusta de waa maxay hadalku waxa weeye waxaa kaloo kaba cabiraan asaxu shayin fii hada albaab manaa shayka ugu sixa badan weeye baabkan ama ugu fiican weeye baabkan marka taasi waxa weeye walow dee xadiidku saxiix iyo xasan iyo daciif uu yeesho markan ay leeyihiin asaxu shayin fii hada albaab cibaaradaas lagama qaadanayo ama kama laasimayso xadiidkaasi xataa inuu saxiix yahay kama laasimayso iska daade afcalu tafdiilku wuxuu keenayey inaan kaba qaadano ah inuu axaadiida kuwa ugu sixo badan yahay axsanu shay waa saas oo kale waxaana arintu ay tahay waxay u isticmaalaan qaaliban taas axaadiidan baabkay u jeedaan imanka fii hada baabina waa baabkan khidaabka weeye maaha baab kale khidaabkan wixii axaadiidae ku soo aroortay wixii isku mawduucay baab cabiraan marka waxaa macnuu u yahay mawduuca ama baabkan wixii ku soo arooray axaadiisa waa ka ugu raajaxsan ugu xoog badan marka kolkol isagoo dee aan xataa xasan martabadii gaadhin oo isagiiba daciifa ayay kuwii kale kasii daciifsan oo macnu wuxuuisu rogayaa aqaluhaa dacfa weeye wixii meeshaa ku soo arooray waa ka ugu dacfiyar de haddii bal matalan ay axaadiis xoog leh oo saxiixii ay jireenna sax macni waa inoo keenayaa laakiin calal oo wixii adigu baabkaas iyo mawduuca ku soo aroorin buu ka ugu raajaxsan yahay ayaa macnuu yahay oo kolkol baa markaa waxay noqonaysaa isagoo xadiis daciifaba inay taa kaba cabiraan taasiyada waa mid arrintan tirmidi leeyahay kanbaa ugu fiican oo khaasatan afsar uguna cad waxaa jirta axaadiiu baabkan kollay axaadiis aad moodo daahirkeedu inuu istacaarudayaa soo aroortay xalaytaan soo aragnay anas iyadoo la weydiiyey oo rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ama dee waabay iman doontaaba khitaab ma marsaday oo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi dee ma gaadhinba ujeedadu timihiisu may badnayn cirada ahaa waa midhan la tirin karo labaatan ka yar intaasna wax khitaab la maryo maaha oo macnuu u yahay rasuulku khitaab ma marsan taas uu macnuu noqonayo waxaana axaadiis kala duwan inooguba timi rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi khitaab inuu marsadayna way inoo timi oo dee bal marka la eego kuwa nafyiga ka horeynayo waayo waxbay sugayaan cilmi ziyaadaadtooda ku sugan ama ruuxi iqada wixii uu siyaadiyey ee bal halkan dee haddaan tanaafi adigu waaba la aqbalayaa marka kal hadday taa tahay oo kaga cabiray sheekhu riwaayaadkii saxiixa ahaa ee rasuulka xaggiisa inoogaba sugnaaday waxay i caddaynayeen rasuulku shay inaanu gaadhintu macnaa ciro badan aanu yeelan oo uma baahan weeye inuu cinaysto xadiidkani markaas seebuu haddaba uu noqonayaa kuwa kale mid kaba cad shuraaxdu halkan waxay deestan ibnu xajar kanaanhaye iyo baajuuri oo kaleo kaba dambeeyey khaasatan cali lqaari iyo sharaxyadooda kitaabka ay kuba leeyihiin waxyaala ay soo yar celceliyaan baa jirto iyagoo axaadiista doonaya inay jamciyaan oo waxay leeyihiin xumradan ama casaankan timuhu kan wuxuu ka yimaadaa wax la mariyey oo dee waa xidno la marsaday taas waa ka yimaadaa kolle xumradu waxay kaba imanaysaa mid dee khalqi ahaan ama abuur ahaanba aho ruuxu khaasatan markay timo dee marka ugu horreeya yidhaahaan gunta ayay ka soo cadaadaan haddaba markaa ay timo ay ciroobayaanba markaa ay caradu bilowga ama cadaabku ku soo bilowga yahay horta midabkii madowga isbedelo casuus ama casaan buu noqdaa dabadeed baa cadaabka caadi uu noqda haddaba markaa ay bilowga tahay ee ay tahay awaaila shayb markaa awaaila shayb ay tahay ayaa midabkii madoobaa ee meesha ka baxay tintan ayaa waxaa dee uu noqonaya horta waxaa xumradaba ama casaankaas dee daahir ahaan noqonaya dabadeedna hagaag bay u cadaataayo waxay markaa yidhaahaanay xadiidkan kuma xambaaraan iyagoo hadalkan tirmidi malaadee ku fasiraya wara'aytu shayba axmaradan qolooyinkan yidhi rasuulku khidaab buu marsaday waxaa dhici kartay inay ishtibaac casaanka iska abuurka ama markaa ay ciradu bilowga tahay ka muuqda timihii ee adraaftoodu ay yar casaato welina aanay hagaag u wada cadaan inay u qaateenba inay u qaateen khidaab iyo wax la mariyey markaa cibaaradiisan wara-aytu shayba axmaradan timuu way cadsaayeenoo cadsaankaasi u jeedaayo casaan khidaab ugaba yimi ma aha markaa kuwii kale iyadu bal maalan anfiyayeyna dee xadiiskii way iswaafaqayaan oo ah in wax khidaabi ma jirin ee cadaankan la sheegay riwaayaadka kuma yimina waa cadaankaa kaba dhashay uun in abuur ahaan iyo ciradan kusoo dhigaysay dabadeedna in qolooyinka waxbuu marsadeen waa tiibay u qaateen waa ijtiba xaggaa ugaba yimi bal markaa taas buu isaga tafsiir ahaan bal ay xadiidka kuma awalin cibaaradiisa waraayatu shayb axmar walow dee tirmidi baabkan uu soo dhigtay baabu maa jaa fii khidaabi rasuulilahi sala allahu calay wasalam aad moodo inuu isagu dee khitaab inuu jiro sugayo ee eh, laakiin adigu baltan ku jamcinaynaa cibaaradu taa haba ahaato iyo hadalkoodii tawjiihayo rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh xadiid kaloo ka sugan ayaa inkhidaab jiray bal tilmaamaysa balla barhkooda waxay ka dhigeen dadkii marka dambe rasuulka ilaahay dabadii arkay intuu wafaaday dabadeed oo lahayay arkay taas radiibkii la marinaya iyo ama in dib loo mariyay khidaab iyo waxyaalo laynoo soo noqliyo kuba sugan baaba lagu xambaari karaa ee laakiin dee xayaatadiisii barhkood inoo soo noqliyeen khidaabka ibni cumar baa kaa mid ahaa isagoo sufro ama wax cawlaana marsan jiray markii la weydiiyey rasuulka ilaahay oo marsanayaan arkayoo deeta sidaasaan u jeclay inaan u marsadaba yidhi xadiidka saxiixa kuba sugan markaa waxa ay tahay sida imaam nawowi iyo dee ibnu xajar iyo ibnu kaiir iyo ay ishaaraanuun meesha waxaa jirtay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh timo badan ma lahayn oo uu khidaab mariyo eh, laakiin awqaada qaarkeed oo uu khidaab intaa mariyay way jirtay in badan oo aanu khidaab marina way jirto dee waanu uga baahnayn riwaayaadkuna waxay ku xambaarnaanayeen ciddii sugtayna bal awqaadda qaarkeed wax kaba dhacay kuwa afiyeyna waa xaalkiisu sidii u badnaa ayuu noqonayaa laakiin marar rasuulkii ilaahay dee khidaabuu kaba dhacay oo timihiisii mariyey way jireen bal taas bay tahay sad bal riwaayaadkana ay kuma jamciyeene dee waa nooc ta'wiil haba ahaato laakiin dee in riwaayaadkii laysu geeyo ayaa ka mudan in la kala horreysiiyo la kala raajax yeelo inta lagu wada camal fali karayana waa lagu camal falaya bal markaa macnuu taas buu noqonaya xdثna سفyاn بن وkيc qال xdثna أbي عن شhريك عن cثمان بن mwhب qاaل سئل أbو هريرةa hل khضب رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل نعم xadiidka sufyaan ibn waa nin inagu badan horena waanuga soo waranay waa nin siisa khaasatan arrintii aan soo sheegay daraaddeed culimmadu u daciifiyano sanadka dacfi baa kuba sugan aabihiina waa imaamkii macruufka shariigana waa shariik ibnu cabdilaah ninka anaqacian xalay soo haynay oo nin qaadi ah saaribna xaggaa kuba ahaa axkaamtiisa aad musadad ahayd laakiin culimmadu ay dhahaan intii uu qaadinimada tawaliyey ayaa xifdigiisu xumaado isna su kolkol ee axaadiistiisu aanay martabadaas tare inoogu noqon ama loo daciifiyo cusmaankani waa nin taabiciintii ka mid ah aabihii halkan loo nisbeeyey cusmaan ibnu cabdillaahi ibni mawhab baa laydhaa waana inoo dambaysayo waan arki doonaa maxaa xadiidka kuba yimi wuxuu idhi ina mawhab cusmaan ibnu cabdillaahi ibni mawhab weeye haaduna waan fadxiyey su-ila abuu hurayrata abuu hurayraa la weydiiyey oo waxa lagu yidhi hal khadaba rasuululaahi sal llahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay miyuu khidaab ama madaxiisa xidna iyo waxaa dee ma cilaamiyo ma mariye qaala wuxuu nacam haa waa suuntaanka waa ta aan axbaasha qaarkood buu dhacay bal aan sanadka labaad gaadhno qaala abuu ciisa tirmidi wuxuu yidhi warawaa abuu cawaanata abuu cawaana waa wariyey hada alxadiida xadiidkan can cusmaan bni cabdilaahi bni mawhabin buu kaba wariyey fa qaala wuxuu yidhi can ummi salamata ayuu yidhi sanad kalu inoo soo celiyo kale waa dariiq labaadu xadiidku leeya duruqduna taqwiyay keenaan oo kolkol dee dacfigii kaa hore ku sugnaaba kan kaba baxayo cidii aa lagu daciifinayaaban jirin dariiqana laba arrimood baan ka wada faa'iidaysanaynaayo mid cuhmaankii riwaayada hore inoogu sugnayd cuhmaan ibnu mawhab waa tan awowgii buu ahaaye cuhmaan ibnu cabdilaahi ibni mawhab ay inoo dhacday oo waxaa inoo aabihii awowgii in loo nisbeeyo ka hor ahaa ruwaadana aad bay ugu badantay taasi axaadiisan iyo noo warinayse bal taasi waa midoo waa faa'iido arrin kalea jirta xadiidkii hore muxuu ahaa su'ila abuu hurayrata kana maxaa dhacday can ummi salamata oo inuu cusmaan ibnu mawhab musalamo kaba warinayo oo waaba inuu xadiiskii dee saxaabi labaad yeeshay qolooyinka kol ikhtilaafkasta sidau yimaada ilaa labada xaalaba way sugnaadeen waxaa dhici karta inay labada xaalaba kuba xambaaraan laakiin arrin baa jirta waxa weeyaan sanadka horta shariika baa ka warinaya kii hore cusmaan ibni cabdillaahi ibni mawhab kana abu cawaana kaba warinaya cumaan ibnu cabdilaahi ibn mohabo halkii ninkii shariigoon lahayn markan dambe uu qaadinimada tawalea xabtigiisu xumaadee nin kaloo xaafid ah min alaclaam ama culimadii waaweyneyd kaba mida la wadaagsaday xadiiska waa ninka abu cawaana la ydhaaho abu cawaanahana wadax ibn cabdillahi lyashkuri baa laydha maaha abu cawaanahan aad kutubta ku arki doontaan ee xadiis la odhanayo akhrajahu abu cawaana kaasi waa nin dambe oo mustakhrij saxiixa muslim kule qarni dhan ka dambeeyey ee kani waa ninka qarnigii labaad raggiisii ahaayo wadax ibnu cabdillahi lyashkuri baa la yidhaa waana nin aclaamtii kaba mid ah bal waqti kale qiso koley uu leeyahay inoo sheegi doona haddayna soo mare laakiin waxa ay tahay shari kuma jiro waxaanay culimmadu raajax yeelaan bal dee riwaayada kale waata saxiixa inooguba sugan bukhaari iyo xadiiska dee in yar farka ha u dhexeeye waxay culimmadu raajax yeelaan riwaayadan ah inuu cusmaan ka warinayo umusalama taas bay raajax yeelaan oo tii hore waa lafdii marjuuxa abu hureyra inuu xadiidka saxaabigiisa yahay ee waa riwaayada dambe abu cawaana warinaya raajax yeelan waxaana saxiixa bukhaariya inooguba sugan iyadoo cusmaan uu sheegay in reerkoodu intay weel biyo ay ku jiraan u dhiibeen umu ay u direen waxaana dee waktigaa jirtay umu waxay haysay timihii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh oo weel yaray juljul ku magacaabayeen iyo kuba jiray markaas waani tustay timihii aalibanna dadka ama hadday ili asiibto ama wax iyadoo tabaruka biaataari rasuulilaahi sal allahu alay wasalam dee saxaabadana taasi wax ka sugan ba iyadoo rasuulka ilaahina dadka kale lamid ma aha ayay biyo dadka ugu shugi jirto tan iyaba deeta ay siin jirtay saasay ugu soo direen markaasay turtay timihii oo waxa uu ku arkay timihii oo cas buu arkay isagu cusmaan sida dee xadiidka saxiixa bukhaari inoogu sugan laba dariiqoo isku xigaiyo inooguba wariyo bukhaari waana xadiidkaas aqbali makan haddaba laftigaas hal khadlaba markaa kuma sugna waxaa kuma sugnayd inuu yidhi waxay itustay rasuulka ilaahay timihiisii oo makhduuban manaa xina marsan ama dee la mariyey waa suurtagal dabadiye la mariyey inay xaaladii horena ahayd waan jirta dee simay rasuulkuna umu salama iyo qoysas kale sida anasyaba way hayeenoo waxaa saxiixa inoogu sugan xajatulwadaac markii rasuulka ilaahay qiirtay timihiisa abu dalxa loo dhiibo dadka u qaybinayo waa lala kala tegay oo waa loo qaybiyey waana la hayay dee berye beryaha aada uga dambaysayna waabay soo gaadheen de malaha waxyaalaha beryaha dambe ama berye dhaweyn dee la sheegsheega meelo qaarkood waxaa laga yaaba taasi wax lagu kalsoonaan kara maaha laakiin dee qarnigaas iyo in ka dambaysay iyaba way soo gaadheen haddaba wuxuu leeya ninkan taabicigii sheegay inuu arkay timihii rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh casa ama dee suu kaba cabiray ama makhduuban ayay tustay umu salama bal marka adigu waxaan leeya nima halkii hore adee dib ugu yar laamo axaadiis bay inoogu timi rasuulka ilaahi timihii ama inuu fuda marsaday markaa awqaada qaarkood weeye kuwa mu marsanna waa xaalkiisa sidii uma badnayd xadaanaa ibraahim bnu haaruuna qaala anba'na nadr bnu zuraarata can abi janaabin anaba lafdiba ayaale wacan abi janaabin can iyad bni laqiidin can iljahdamati imra'ati bashiir bni lkhasaasiyati qaalat anaha qaalat waxay tidhi misaajka haddaan eegno ibraahim haaruun waa nin sheekhyada tirmidi kaba mid ah oo xadiidkana sidaa shaki isaga kaba dhacay buu inoo soo naqlin doonaa haddii la yidhaaho kolay waaye taasoo mastuur ah aduu nin caabida ayuu ahaa kolay ibraahim haaruun nadar bnu zuraarana xaafidisuu kala cabiro waa nin mastuur oo kollay kitaabkeenanun kuba sugan oo ujeedadu dusha sare ama dee xaaladiisa guud dhowrsooni baa lagu ogaya laakiin khabro badan oo loo yeeshay dee isaga baadin ahay oo markaas jahaaladii xaal ka saarta taasi may gaadhinaan laakiin waxaa sanadka xadiidka ku sugan ninkan abujanaab la yidhaaho abujanaab waa kunyadiisii magaciisa yaxya la ydhaa yaxya bn abi xayat alkalbiy waa nin daciifa ah weeye waa nin tadriis badan koley nin tadliiskiisa xataa hadduu imaka samictu yidhaahana culimadu anaysa u aqbalino kitaabkiisan uu dabaqaadka mudalisiinta xaafid dhigo dabaqada shanaad ee ugu dambayso ah waa ninku intay tadliisna uu leeyahy wax kalena lagu daciifiyo xataa hadduu samaaci caddeeyo aan la aqbalin oon dee xadiiskiisu xoogoob ahayn ayuu kuba daraayo bal markaa horta xadiidkan sanadkiisa laftiisa dacfigaas baa kuba sugan walow dee bal matalan marka la eego in shawaahida kale uu leeyahay xadiidkii oo abi daa-uud iyo keyrkii xadiidka abirimse iyo waxyaalo ay dee keeni karaan inay shawaahidu noqdaan laakiin sanadkan inoo yaala amaa jahdama waxa ii taalla daalkii dhibicda lahaa laakiin koley waxa sawaaba kutubta qaarkood haba dhacday inuu daalkii muhmaladaha iyo jahdama ayaa haweeneedan la yidhaahaa magaceeda san ahaa markii dambe rasuulka ilaahay leyla ayuu ku magacaabay bashiir ibnulkhasaasiyana waa saxaabigana khasaasiyadu waa hooyadii isaga naftiisa magaciisa rasuulku waa bedelay oo magaciisu kan ma ahayna rasuulka magacan uba bixiyey waxay haweeneydaasi tiri qaalat ana anigaa raaytu aytu arkay rasuulllahi sal llahu alay wasalam rasuulkii ilaahay yakhruju xaal uu ka soo baxaya min beytii aqalkiisa oo yanfudu rasahu waa yanfudu ra'sahu min almaa waayo waqad iktasala taale uu soo maydhay madaxiisuna timo badan buu laastaan soo maray dee timihii baa ka teexayo si wuxuu ka daadinayo timihiisii ama dee timihiisa biya kama daadinayo taas isagoo ah bal dee wax karaaho saa kuma sugana ma dahaara iyo waxyaalahaas iyo haddii dee kuma sugnayn lafdigeeda karaahasaasi kuma sugneen ykruj min beyti ynfudu rasahu an yanfudu rasahu min alma waqad iktasala waxlaa qad iktasala maxalushaahidku halkan wabirasihi madaxiisana radcun waa asar iyo raad min xinaain xinaa ayaa madaxiisa ku sugnaa oo waxay leedahay haweenaydani rasuulkii ilaahay baad arkay timihiisina waatanamada isagoo maydho guriga kasoo baxay kaba inoogaba warantay haddaba timihiisa marka la eego waa inihii koobnayd ee cirada ahayd radci waa radcun sida farsinoo kale waana cayn ama riwaayada kale shakigii kollay culimmadu tan horbay raajax yeelaan waa asar iyo raad xinne oo casaan bay lahayd aha markaa raad xinna ama asar xinno noqonaysa taas baan madaxiisii ku arkay aw qaala amase waxaa buu yidhi waa dee tirmidi ibraahim nahaarun buu kaba warinaya isagaa shakigu dee markaa shakigu xaggiisa kaba dhacay radaqun oo halkii caynta qayna dhacdo laakiin dee luqada iyo ama dariibka iyo inoogu sugan waa radci markay atartaa xidna iyo waxaa sidqi ka yimaado tahay amaa radqi oo kale inta badan dhoobada iyo diinka iyo waxyaalaha atartood bay noqotaa bal markaa culimmadu kolley taa hore ayuunbay raajax yeeleenoo yidhaaheen taasuunbaa sawaaba ee tan kale may qaadanba oo dee macno kaley leedahay waaye wuxuu leeyihiina tirmidi shaka waxa shakiyey fii haada radcun inay tiri xadiisku aye radcun inuu ahaa asheekhu sheekhi sheekhuna waa sheekh lmusanifo waa ibraahim ibnu haaruun baa isaga shaki ka galay qowlka hore ayaa sawaaba waxaanay dee inooguga sugan oo axaadiisii sugaysay khidaabka ayuunbuu xadiidkani kaba mid noqonaya xadaana cabdlahi bn cabdiraxman qaal ahbarana camr bnu caasimin qaal xadaana xamad bnu salamata qaal xadaana xumaydun can anasin qaala anahu qaal wuxuu yihi kolleydae sanadka intaa wax ka badan makama sii joog kisan kara habeenba laakiin midhanuun baan ka qabsan doonaa cabdulahi bn cabdiraxmaanna balaha garan waayey habeena dhaweyna waan soo marno waa imaamkii daarimi weeye qaaliban magaca halkaa yimaadee sheekha tirmidi waa imaamkaa daarimi ee magaca leh cabdulahi bn cabdiraxmaan weye xumayd can anasna kolley bal bal wixii layidhi axaadiistiisa waxaana nidhi in badan oo axaadiista ka mida ah saabitku kaba wariya laakiin saabitna waa nin siqaaho tadriiskiisu markaa dhibaato saasa uu keena ma jirto axaadiisa anas hadduu waasida ku wariyana waa nin siqo unbuu ridaye wuxuu yihi markaa anas ibnu maalik ra waxaan arkay shacara rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay timihiisii baan arkay makhduuban naxaarayiin iyagoo cilaaman ama dee khidaabka iyo xinaha la mariyey qaala xamaad bnu xamaad baa wuxuu yidhi wa akhbaranaa cabdullaahi bnu muxamed ibni caqiilin qaala ra'aytu shacra rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam cinda anas ibni maalikin makhduuban anas buu xadiidka hore inooga soo naqliyaa mar riwaayada hore oo uu yidhi waxaan arkay timihii rasuulka ilaahay oo makhduuba waa suurtagal xayaatadiisii inay ahayd taas laakiin waxaynu soo maray in markii la weydiiye ama dee xadiidkiisu kuba yimi inuu lahaa rasuulka ilaahay ma gaadhin waqti ciro badan muu yeelan oo uu khidaab u baahdo taas ayaaba xadiidkiisa ahaa in markii dambe balsay riwaayo xaakim iyo diibkii iyo wixii la marnaya timihiisii ay ah laba casaadeen oo khidaab loo qaatay amase ay udaisay leeyihiin barhkood waa xifdii daraaddeed ay khidaabkan iyo waxan u mariyeen markaa dambana waa suurtagale calaa kulli xaali masaladu waa taa horan soo maray khidaabku waa wax jira yaanu badsanin rasuulkii ilaahay aadna aan ugu baabaahanin sunada weeye sida aan sooba sheegnay aimada qaarkood hadday kuwa tiriyaan in laga roon yahayna kollay qowlkooda sunaha ka horeynaya sida qaadiciyaad sharaxa muslim oo kale uu kaba dhigaa sarculamaa inaanay iyagu taa kuba tegin uu kaba dhigo dee madhabta maalikiyana ay taa tahay laakiin kollay dee axaadiistii inoo sugnayd baa taa inoo tilmaamaya waxa ay tahay khidaabku ruuxii u baahda maxa ruux timihiis cimrigiisu a yaryeeda sunna ayuu noqonayaa ma ciradiisu ay badan tahay rasuulkii ilaahayna wax ka sugan weeye yaanu u badsaninba isaguba taasba weeye taasi waa riwaayada hore ama xamaadku waa xamaad ibnu salamihi waa imaamkaas xamaad xadiidka markii hore xumayd buu kaba wariyey xumaydna anas waxaa kale uu sheegay cabdullahi bni maxamed ibni caqiil waa nin taabiciintii kamid ah kolley xadiidkiisna martabada xasanka yahay oo dee kolley culimmadu ay taxsiiniyaan xadiidkiisa ama rijaasha xasanka noqonaya bal xadiidkiisa haddaanu cillo kala yeelan ayaa wuxuu ka maqlay isagoo yidhi kolley waa nasa ii taalo waa nasa barhkood baa dhici karta cibaaradu inaana idin qaala xamaadun wa akhbaranaa cabdullaahi markii hore wuxuu yihi xadatanaa xumayd cabdullahi bni maxamed oo nin taabiciya isla uu kaba warramay xumayd uu taabiciga u yahay oo cibaaradu waa akhbaranaa cabdulahi bni muxamed bni caqiilin qaala ra'aytu shacra rasuulilaahi sal allahu calay wasalam ama shacra rasuulilaahi sala allahu calay wasalam timihin rasuulkaa arkay cinda anas ibni maalikin anas ibni maalik agtisaag ninkani waa nin taabiciya waa mar dambe oo dee waxaaba weeye oo zawju ummihibaba timaa markii hore gacanta kuma dhigo dadkana u qaybinaya malaa qayb ahaan buu qaybiya jaanib ahaan iyagaaba la siiyey haddaba isagiibaa dee waxyaalihii timahaas bay wax ka soo gaadheen oo uu hayn jiray cabdulaahi bni maxamed ibni caqiiloo taabiciya oo weliba taabici damba ihima waa arkay timihi rasuulka ilaahay markaasna haddaba timacaas oo dee aad moodo fudaad inay leeyihiin ayuu ahaaba bal markaa waxa ay tahay uun haddii aydan tan dambe waqti dambe wax lagu sameeye kaba dhiganta hore aktaru axwaalihi khidaad uma baahnayn rasuulka ilaahay waqtiyada qaarkoodna waa marsan jira axaadiisi baabkaasna inoo dhamaatay baabu maa jaa fii kuxli rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay inakuushiisii ama dee wixii kuba soo arooray ayuu baabkiisii yahay awaa dee wixii uu marsan jiray ama rasuulka ilaah inuu inakuulana iyo wixii axaadiisia kuxriga kuba soo aroortay oo dee kuxriguna waxaa adigu indhaha la mariyo ama ziinaha loo mariyo oo isqurxin ama ha loo mariyo tadayub iyo iyadoo dee ruuxu bal matalan diib ahaan ama tadayub ha loo mariyo aduu de waxa ama tadabun baan ujeedaa uu ruuxu iskuma daweynaya haddii de indhoiyo xanuunayaanbe adigu bal taas bayda kushna waa tan aan naqaano bal haddaba wixii kuba yimi halkaa kusoo aroray axaadiisa abuu baabkeedii xadaana mxamed ibn xumayd ibn raaziy qaala xadaana abu daauud aطayaalisiy can cabaad bni mansuuri can cikrimata an bni cabaasin can cikrimata can ibni cabaasin ana nabiya sal اllahu alay waslam qaala anahu qaal kolay sanadkan maxamed ibnu xumayd waa nin xaafid ah laakiin haddana culimmadu way daciifiyaan ibnu maciin baa kollay yar fiicnayn jira ama ra'yigiiso dee adigu wax fiican kaba qabay oo u arkaya inuu toosan yahay laakiin culimmadu way daciifiyaan waana nin xaafida ah ayuu ahaa abu dawud dayaalisna waa imaamkii macruufka cabaad ibnu mansuurna waa nin marka la eego atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweyneyd kaba mid ah siqaaru taabiciinna waa la mucaasaroodayoo isaga la da ahaa asxaabta qaar way arkeeneen laakiin isaga taasi uma sugnaanin qaadimo basre waa ka ahaa laakiin waa nin qadar ama ay kuba sheegaan waxaa bal maalan geed kalena tadriis ay kuba sheegaan ee jaanibkaas sidiisa kale saduuqa uba idhaaheenbe laakiin adigu dacfi kuma sugaye laakiin xadiidku duruq kala duwan buu inoo yeelan doonaa oo riwaayaad kala duwanna sheekhu waa inoo soo aroorin doonaa sanadkan haddii dee kalaamkaasi kuma sugan yahayna asalka xadiidku waa xadiid inoo sugan buu noqona saa daraadeed baaba albaani markaas markaa ayaa u tasxiixiya xadiidkan iyo dee kayrkiiba wuxuu ihi bal markaa ana nabiya sala allahu calay wasalam qaala iktaxilu indhakuusho bilismidi waa nooc adigu dee ismidku waxaa adigu lagu indhakuusho ka mida indhakuushan adigu taas kaba mida kaas kuxda kuusho macnaa kaa isticmaala waa xajaru lkuxli lmacruuf buu leeyahay shaarixananaya waa noocadu indhakuusha ka mid ah ama waxa ay kaba samayn jireen indhakuushan madow lagaba sameeyo oo noocaas ismidkaas bal taas waxa weeye yaanu macrifo saas anagu lahaane kaa ku indhakuusha fa isagu yajlu <coughs> wuxuu faydaa oo waxa weeyaan dee uu nuurayaa albasara basarka oo aragii faa'iidu u leeyahay oo waxa weeyaan yajul basar macnaha dee basarkiibuu ka faydayaa wixii dee daboolaya oo kaleo aduu xaggii basarkii araggii faa'iiduu u leeyahay wayumbitu waanu biqlinayaa bixinayaa ashacara timaha waa timahan ahdaabta ee dee xiribaha kuba yaalana isagii waanu kordhinayaaoo bixinayaa manaa khaasiyadaasuu leeyahay faa'iidadaasuu leeyahay cinda kuusha isticmaal dee waxa weya dade maaha in dumarkii u loola jeeda ee shayga rasuulka ilaahayba waa indhakuulan jiray waana shay caadiya oo bal matalan taasi walow inaga dee ay noqotay curfigeennii inaan raggu qaaliban ruxrux mooye aanay marsan iktaxiluu bilismidi fainahu yajru lbasara wayumbitu shacar wazacama أن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل بها saxaaba laftigan horta xadiiskii bay inoola socotaa intaa hore waxaan leenahay duruqdiisa kala duwan ee uu leeyahay buu inoogu sugnaanayaa laguna saxiix yeelay in sanadka maqaal ku sugan waata aan sheegay laakiin riwaayaad baa inoo soo socda ama inta dambe oo kale albaniyi waxaweyaan aada buu u ama irwihiisa ha noqoto ama mukhtasarka uu kitaabkan ku leeyahay zacamada faacilkeedii waxaan ka dhigaynaa ibnu cabaas baan kaba dhiganayo dee bal matalan sanadkii horeaba haba noqotee ujeedadu taa hore qaybtaa hore shawaahid bay leedahay kala duwanoon arki doono laakiin intan gaarka ah waxa weeyaan lafdiga gaarkaa ah ayaa shawaahidaas aan lahayn oo tan ama sanad ahaan bay u daciifiyaan laftiga zacamana waxaa loo isticmaalaa asarka hore luqada hadalka waxa aan la hubin ama laga shakisan yahay taas baa zacama waxaasuu sheegtay oo kale waxaaba soo aroortay waxa weeyaan bisa madiyat lkadibi zacamu wey oo waa been wax gaadiid looga dhigto oo ujeedada hadal aan la hubin baa lasoo noqo dee been baa lagu dhacaya ma been baa lagu sheegayaayo gaadiidka beenta waxyaalaha ugu xumi waa zacamu oo kaleo zacmiga qowlka aan la hubin baa loo isticmaala laakiin taasi waa asalka waxa ay tahay ee in badan bay dhacdaa ama luqada ha noqoto axaadiisana haba noqoto in waxa weeye iyadoo qowl wax la hubo zacmo loo isticmaalo markaa macnaa qaalo ayay noqonaysaa waxaa saxiixa kuba sugan markii dimaam ibnu saclaba rasuulka ilaahay uga yimi dee isagoo ciddii uu soo diray ay gaadhay wax la hubay ahayd ayaa wuxuu ku celcelinayay zacama rasuuluk kii aad noo soo dirtay macnaha wuxuu sheegtay maha dee hadal aan la hubin oo taasoo kale eh, waabu soo rumeeyeyba isagube wuxuu yidhiba weeye taasoo kale waanay dee xadiitana way dhacdaa taasoo kale waxaa kaloo xataa de siba wey oo kale kitaabkiisa naxwada de kitaabkiina waa madbacaysan yahay alkitaab baba cunwaan iyo calam uga noqday oo kale meele aad u badan oo ku waafaqsay iyo khaliil ayuu in badan ama dee weliba casharaada ka cabira zacma alkhaliil zacma alkhaliil waana qowlkiisa isaguba uu aqbalsanaa waafaqsanaa macnuhuna taa wuxuu noqonaya qaala bal halkan imanka tiibaan ku wadaynaa oo qowl dee walow aan leenahay sanadka intani shaahid saasa ma laha laakiin ibnu cabaasna waan kaba dhigaynaa wadacama wuxuu sheegtay macnaa yidhi ibnu cabaas ana nabiya nabiga sala allahu caleyh wasalam ama wuxuu sheegayba dee markaasay noqoto adana jasminayno lahu mugxulatun inuu mugxulo lahaa mugxuladu waa baashan indhakusha laguma guro indhakushu ay ku jirto weelkeedan weeye kolleyna markaynu eegno sarfi ahaan waa lafti shaad ah laakiin de waa shuduudkay tiri jireen markay baabka ahlaadka ay joogaan kutubta sarfiga oo kale dee qiyaaska wuxuu keenaya in la ydhaaho nikxalatun waayo aalo waxa u qiyaasa dee mifcal iyo mifcal iyo mifcal saddexaas bay aalo qiyaaskeedu yimaadaan laakiin tad iyo ilaa malaa dee todobeeye ay tiriyaanba waxa weeye waa adigu shaad ahaan bay u timiye waxay ahayd qiyaasu kamifcalin kamifcalin wamifcalin wamifcalatin min ahulaatiyi suqubis mabaadici camila bal markaase shadal muduqu waa mugxulunta waa bal lafdigu shaad weeye see macnuhu waa weelkii ama wixii aalo u ahaa indhakuushan yadtaxilu uu indhakuulanayay minhaa muxlada ah kula leylatin habeen kastaba alaaatan saddex fii haadii tan waa ishiisii midig iyo alaaatan saddex fii haadii ishiisa kale ee bidix oo ujeedadu muxlo ayuu rasuulka ilaahay habeenkaanu isticmaalayay bal markaa waxaana oo xadiidka inooguba sugan inuu ishan midigna saddex marinayay ta bidixna saddex marinayay xadiid abi daawud iyo ay wariyeen oo sanadkiisu xasan ahaa ayaaba waxaa man iktaxala falyuutir ruuxa isagu indhakuu la yimaadee doona inuu indhakuusho witri ha la yimaado oo witrigii markay haddaad cid kastaba gaar ahaanteeda siday culimmadu raajax yeelaan witriga uga dhigno oo labadoodii oo laysku daray barhkood siday ishaaraan inaan kama dhigin midba saddexa la marya taas baa witriga noqonaya walow dee man facala faqad axsan waman laa falaa xaraj weeye ninkii dee saas sameeya wanaaguu sameeyey ka kalena ujeedadu waajib maaha xaraj kumama sugna waayo umuuro kalena way laba socotay barhkood baa witriga kama dhiga in midna saddex la maryo midna laba laba la maryo si ay isugeyntoodu witriga u noqotay laakiin taa hore raajixa bartana waana tan imika laftigan inooguba yimi saddexna tan uu marinaya waa saddex miil ama mirwad ayuu saa u marinaya ishiisa saddexna ta kale wa xadaana cabdulahi bn sabaax alhaashimiy lbasriyu qaala xadaana cubaydulahi bnu muusa waa ninkii raggii masaaniida alife raggii ugu horeeyeyba ahaa cabsi qaala ahbarana israa'iilu can cabaad bni mansuurin markii horena cabaad ibnu mansuur xadiidkii uu inooguba sugnaa sanadka uu ku soo noqnoqonaya laakiin qaybihii hore isbedelay markii hore tirmidi maxamed ibnu xumaydi iyo abu daa-uud labadaasaa u dhexeeya cabaad ibnu mansuur iminkana dariiqan kale cabdulahi ibnu sabaax iyo cubaydulahi ibnu muuse iyo israa'iil saddex baa u dhexeeya marka waxay noqonaysaa maalkii dee caalig iyo naasilkii sanadka hore ayaa caaliya kana naasil buu noqonayaa kan saddex buu ku gaadhay cabaad kaa horena labuu ku gaadhay marka kaa hore ayaa ka tira yaroo ka caalisan kan oo dee waa ladaaifta uguma sugan xa waxadaanaa xadaa dee kolley rag badana malaad musar xoro soo arag waa inagu jiraaye marka isnaad la sheego ee intaan matnigii la sheegin istaad labaad loo guuro ayay culimmadu dhexdooda xadhigaan macnuhuna wuxuu keenayaa taxwiil waa wareeg istaad laga wareegayo intaan matnigiisii la gaadhin istaad kalena loo wareegayo markaasna xaddaa keliya lagu dhawaaqaa saxiixa muslim baa aad ugu badanto kolkolba shan intaanu matnigiiba la gaadhin kolkol shay goor uu xa soo celceliya kolba siduu sanad uga guurayo sanad kale ugu guurayo xa xa see loo leeyaa mar damba matniga uu yimaada imaka matniga cabaad ibnu mansuur buu inoo dhigtay hadhowna ka kalena cabaad ibnu mansuur waa ku sugan yahay bal maalan xa markaa waa litaxwiil iyadoo xa loo keliya mufradana waa la aqriyada kutub musalaxna intiinadee joogtay waa ti aynu kuma soo aragnay iyagoo culimadu si fiican inoogu dambiya waxyaalihii kale la yidhi aan taxwiil ahayn oo barkood ay yidhahaan maqaaribada alxadiid halkaa odhan jiray markay soo gaadhaan taasna dee kutubtii musalaxa inooguma sugnayde bal maalan waxaan odhanaynaa imika markaan aqriya can cabaad ibni mansuurin xa waxadaana caliy bni xujrin xadaanaa yaziid ibnu haaruuna sanadka dambana kii hore ula kulmay xadaanaa cabaad ibnu mansuurin qaala xadaanaa cabaad ibnu mansuurin can cikrimata can ibni cabaasin qaala anahu qaal kaana rasuul llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yaktaxilu mid indhakuusho qabla an yanaama intaanu seexan biismidi ismidkaas ayuu ku indhakuulanayay alaaan saddex goor fii kulli cayni ilkastaba oo hadalkii aynu soo maray wa qaala yaziid ibnu haaruuna wuxuu yidhi yaziid ibnu harin waa sheekha labaad ee imaam sheekhiisa sheekh ama sheekha tirmidi ninka u sheekha waana imaamkii macruufka ahaa ee shahiirka ahaa bal yaziid ibnu haruun ayaa wuxuu yidhi fii xadiidihi isagu riwaayadiisa oo meeshii waxa weeyaan xadiiskiibuu duruqdiisii isugu keen soo celceliyey markii hore abu daa-uudu cabaad ibnu mansuur kaba weliye ta hore ta labaad israa'iil ibnu yuunus ibnu abi isxaaq baa cabaad ibnu mansuur kaba wariyey ta saddexaad yaziid ibnu haaruun imaamkaas baa cabaad ibnu mansuur kaba warinaya meeshuna cabaad ibnu mansuur can cikrima can ibni cabaas weeye inta dambe <clears throat> isagu bal haddaba taa hore israa'iil waxay ahayd akhbaranaa israa'iil labada lafti laftigii israa'iil buu soo naqliye sanadkan labaad ee uu intaanu kii hore matigiisii sheegin uu u guuray laftigiisiiba kanoo isagu yaziid naharu fii xadiiii waa xagga riwaayadiisa wuxuu kuba yidhi ina anabiya sala allahu calay wasalam kaanat lahu mukxulatun waa ta aan lafdigan soo sheegnay waxa u sugnayd mugxulo yagtaxilu minha uu ka indhakuusho cinda nawmi seexashada agteeda alaaan saddex goor fii kulli cayni il kastaba saddex uu marinaya kolleyna waa dee umuuro isku wada mida ah. xadiidkuna asalkiisu waa taaminu shawaahida uu leeyahay iyo duruqda uu leeyahay buu inoogu sugnaanaya xadaثna axmed ibn maniican qaal ahbarana mxamed ibn yaziid can mxamed ibn isxaaq wصaaxib asira can mxamed ibn lmunkadiri can jaabirin huwa bnu cabdilaahi xalaytan cibaaradan kasoo hadalay huwadu markay timaado waxay u timi xalay waati aan sooba sheegay marka mxamed ibn munkadir ba wuxuu ka warinaya jaabir ibn cabdilahi qaala qaala rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam calaykum korkiina waxaa ah macna aa laasimtaan badsataan adaintaan wey bilismidi waa biisticmaali ismidi ama biliktixaali bilismidi inaad ku indhafuulataan ismidka cinda nawmi seexashada agteeda fainahu yajru lbasara wayumbitu shacra waa lafdiga idin soo maro laakiin xadiidkii markii hore adduunkaasi ibnu cabaas xadiidkii ahaa maanta waa xadiid kale oo jaabir ibnu cabdilaahi uu saxaabigiisa yahay bal sanadkiisuna dee maxamed ibnu isxaaq waa nin sidiisa iqa ayuu yahay laakiin culimadu tadriiska iyo waxa ayay kolkol tadriiskiisa maantana kolley cancanadii way taalaayeen laakiin in qolooyin kale ayaa iyaguba kuba raacay asalkiisuna waa xasan alxadiid soo xaafid meelo kitaabkiisa filbaari kamidaba kuba sheegay aimo kaleba ay sheegaan dee waan axaadiisu markaynu isu wada geyno xataa shawaahidan kale taasi duruq iyo mutaabacaad bay hayta hore tana waa shawaahidii xadiidku asalkiisu markaa saasuu inoogu sugnaanaya xdثna qتyبة بن سعيid qال xdثna بشر بن المفضل عن cبدالله بن cثمان بن khaysم عن سعيid بن جuبير عن بن عباس qaala anahu qaal qaala rasuulu llahi sal llahu alayh wasalam ina khayra akxaarikum waxyaalaha aad ku indha kuulataanka ugu mudan ugu fiicani alismidu waa ismidka dee waxyaalo kaleoo malaa ay kuxliga ka samaysan jireenna waa jiraaye noocaas ama xajarkaa gaarka ah ee dhagaxa ama dee ama ay ka tumi jireen ismidka kaas baa ugu mudan yajru lbasara wayumbitu shacr macnaa khaasiyadan buu leeyahay basarkii waaba nuuraya iftiiminaya timihiina waa biqlinayaayo waa khaasiya uu leeyahay waana kaa xadiidka hore aynagu uma sugnayd daaima ama badtada xdثna إbrahim بن mstamir الbصriy qal xadثna abu cاaصm can cثmaan bn cabdالmلك can salim can ibni cmr salim waa cabdالlahi bn cmar inankiisii dee raggii fuqahadii waaweyneyda taabiciintii iyo cubaadoodii kawamid iyo culimadoodii qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam calaykum bاlsmidi fainahu yajru اlbasra wayumbit shacr marka xadiid ibni cumar koley axaadiisana gaargaarkooda haddaan eegno asaaniidda maqaal baa ku sugane laakiin dee waa duruqdan tacaduday ayaa xadiikii markaa xoogeynaysa oo xadiikii nooguma sugnaanayaayo ciddii saxiix yeeshay waxay ku saxiix yeelayaan shawaahidaas bay ku saxiix yeelayaan allahuma xadiidka imanka aain ibnu cabaas ee dambe saciid ibnu jubayr isaga dee sanadkiisu aad buu xoog leeyahay ee kuwa kale ana shawaahidoodan ayay ku xoogoobayaan oo xadiidka saasay asalkiisa aimadu ay nooguma saxiix yeeleen bal markaa macnihiisuna waa taa cadme waana dee tarkiib weyn oo isticmaalkii iyo dee ruuxuna markaa haddii uu isticmaalo sunnihii iyo rasuulkii ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh imtisaal iyo sunnihiisa raacitaankii bal dee wuxuu noqonayaaba ficil khayr ou laba yimi faa'iidada kalena way uguba sugnaanaysaa ma maa jaa fii libaasi rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam <clears throat> wuxuu u baabaysan yahay maa jaa wixii ku soo arooray kuba yimi axaadiiahaa fii libaasi rasuulilaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay dharkiisii kuba yimi kolle axaadiisa halkan ee baabka ma dheemayn doono oo baabku waa dheer yahay bal wixii kuba yimi libaaskii rasuulka iyadaynu hadda waxyaala soo maray nimankii xubnadii rasuulka ilaahay casaydiyo ee xadiidkii bare iyo aan kuma soo marnay oo xidhnaa iyo iyada xadiidkii abuuribsee xalayba aan soo aragnay laba sooba akhdara isagoo xidhad inuu arka iyo libaaskii ay kuma jirto bal taasi dee abwaab kale kuma timi imanka bal waa baabkii u gaarka ahaa ee axaadiistii taa kuma tacalluqsanayd xadaana moxamed ibnu xumaydin araaziyu maxamed ibnu xumayd waa tan marar aan soo maray waana ninkaan lahaa waa xaafidi waana sheekha tirmidi laakiin aimadu ay daciifiyaan walow dee ibnu maciin aan lahayn xasan alqowla fiihi kelimada imaka wax yar qabanaya waxa wey arraasiyudan raasi waxa ay tahay nisbo loo nisbeeyey magaalo rayi la odhanayay arrayi markaa zadani kumay jirin kelimada ee waa wax nisbadii markii ay timi tadyiirkii ay kelimada kuma samayso waxay dhacdaa halkan marwo magaalo la odhanayay iyaduna oo dee bilaadii quraasaan kaba mid ahayd ibnu mubaarak iyo degaankiisii ayaa iyadana aimadii kaba timay oo dhan waa tan almarwasiyi bay idhaahaan marwasiyi zadaasi iyaduna kumay jirna waa xagga nisbada tadyiirkii kuba yimi bal waxaan leenahay rayidani waa magaalay ahayd ee ay aimo dee ninkani baaba kaba mida cabdulxamiid imaam macruuf oo loo xerrexlayn jiray ayaaba kaba mida raggii dee oo laartada inan kitaabka inooguma yimaado waxaa ragga aad u shuhroobay ee aimada ahee loo nisbeeye kaba mida labada nin ee dee xufaada ama asxaab aima dee aimatu asxaab marka leego culamaa ilcilalba waa abu xaatim araazi iyo abu zurcat araazi labada imaam oo kale rayigu markii hore waxay ahayd degaankan bahraad ay ku taalla imaka bahraadkan eeraad caasimadiisa ayay ahaydba iyadaana qaryo meel magaalada rood ahayd bal dahraankiya dee intada ka samaysantay meel iyada tabacu ay hayde imanka dee waa iyadii waxay ku dhex jirtaa uun waa magaaladan dahraan ah ayuu baynawaaxideeda ama meelaheeda ay ku taalla kuma taalayo markii horena iyada magaalada rood ahayd markii dambana dee waxay gashayba magaalada dahraan baa adugu qaadatayo gashay laakiin waa magaaladan imanka caasimada eeraan ah ayaa rayi meesheedii ay kuma taalaan ama ra-y ay ahayd meesheedu hadaba wuxuu yihi xadaana alfadl bnu muusa wa abu tumaylata wazayd bnu xubaabin can cabdilmumin bni khaalidin fadl ibnu muuse abu tumayla zayd ibnu xubaab way sima yihin markaa maanta saddexdeedaasoo dhan bua imaka maxamed ibnu xumayd uu xadiidka ka wada warinayaa saddexdooduna ayay ka wada warinayaan ninkan cabdulmumin ibnu khaalid laba idhaaho ayay kaba warinayaan markaa abu tumayla iyo zayd ibnu xubaab iyo fadl ibnu muuse waa dad isku xer ahaa sheekh keliyano xadiiskiibay ka wada wariyeen can cabdilmumin ibni khaalidin can cabdillahi bni buraydata can ummi salamata qaalat anha annaha qaalat cabdulahi bn bureyne abi waa bureyt bn xuseyn saxaabigii weynaa ama saxaabigii jaliilka ah cabdulahina waa taabici isagay dee waa taabiciye isagu umu salama waxay tidhi kaana axabu iyaabi dharka loogu jacayl badaya ama rasuulka ilaahi ugu jecelaa wuxua ilaa rasuulilahi sal lahu ala waslam rasuulka ilahi xaggiisa loogu jacayl badnaa ama rasuulka ugu jecelaa alqamiisa qamiisku ahaa oo dharkaa uu xidhanayay wuu xidhanaya waata aynu soo aragnay laba fawb inuu lahaa ama laba goba uu qaadanaya si dadkeenaba markaa mandiqadeena lagaba yaqaanay taa waa xidhanayay qamiiskana waa xidhanaya haddaba in marka la eego labada go oo kale qamiiska uu ka asturaad badan yahay xagga marka la eego xidhashadiina dee waa uga fiican yahay bal dee labadii goo guntigii iyo waxyaalahan iyo ilaalin badanbu kolkol waa ruuxii jirkiisa waxbaa muuqanaya waanay kaba dhacayaan oo haddaba adigu bal dharkaa uu iyo rasuulkii ilaahay noocuu ugu jeclaa waxay ahayd sawnkaas ama qamiiska ayuu ugu jeclaa haalibanna qamiiskaasi waa kaas intaban dee suuf muu ahayn waayo hadiyo goorkaasi waa dhiig badnaade ee waxaweyaan waa mid qudni kaba samaysan casharka ka dambeyn xabira inoo iman doonto nooc dee markaa qudniga ama cutubkiiyo waxyaalaha maduntaa ah dee aduu kaba samaysnaa buu ahay dharkaasuu ugu jeclaa rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu calayh xadaana cali bn xujri qaala xadaana fadl bn muusa can cabdilmumin bni khaalidin can cabdilahi bni buraydata can ummi salamata qaalat kaana axabu iyaabi ilaa rasuuli laahi sal lahu alay wasalam alqamiisa oo dhar wuxuu ugu jeclaa rasuulka ilaahay qamiiska waa xadiidkii hore une sanad labaadunbuu inoo keenay oo markii hore hadduu maxamed ibnu xumayd kaba warinayo nidhi waaba nin la daciifiyo cali ibnu xujurin oo nin siqaatu ruwaad kaba mid ah ayuu imika xadiidkii kaba warinayaa taasba weeye sanadkuna waa kiun sanad labaad baa soo socdo xadaanaa ziyad bn ayub albaqdaadiyu qaala xadaanaa abu tumaylata abu tumaylana markii hore imika xadiidkan cabdulmu'min ibnu khaalid baa fadl ibnu muuse unbuu saddexdina markii hore inoogu wada sugnaa mid ahaan buu sanadkan hore ee cali ibnu xujir kuma sugan sanadkan labaadna waa mid ahaan abu tumaylada markii hore kuma sugnaa riwaayadii moxamed ibni xumayd araazi xadaana abu tumaylata can cabdilmu'min ibni khaalidin can cabdillaahi ibni buraydata can ummihi can ummi salamata qaalat maxaa soo kordhaya xadiidka intiisa kale waxaan kaga laabanaa ma jirte cabdillaahi ibni burayde iyo umu salamo hooyadii waa soo kala dhex gashay oo cabdullah ibni burayde maanta hooyadiibuu ka warinayaa hooyadiina umusalamay kama warinaysaa kuwii horena kumay sugnayn labada riwaayaba horta waa laba riwaayo oo xadiid ka jira bal albaanina labada riwaayaba waa saxiix yeelaayoo kale tirmidi baa wuxuu jaamiciisa isagoo xadiidka kuma soo arooriya mala halkana nusqooyinka qaarkood hadday dhacday ee adigu nusqooyinka kale may dhicin xataa adiga inaguma sugnabe isagoo jaamiciisa kuma soo arooriya ayaa wuxuu soo naqliyaa inay riwaayadan deestaa dhacday oo wuxuu yidhi waxaan maqlay maxamed ibnu ismaaciil waa bukhaari ama bukhaari buu weydiiyey isagoo leh xadiidu cabdillaahi ibni buraydata can ummi can ummi salamata asaxu oo abu tumayla ayaa can ummihi sheegay ruwaadadan ziyaad ibnu ayuub iyo rag kalena way la wadaagsadeen ziyaad ibnu ayuub iyo rag kalena way kala wadaagsadeen abu tumayla markaa wuxuu isagu soo naqliyaa bukhaari inuu raajax yeelayo cabdullaahi ibnu burayda inuu xadiidka hooyadii ka warinayo hooyadina umusalama ay ka warinayso kaasi ay yahay ka sixada badan uu yahay oo iyadoo la xadfo ay kaba seexan laakiin dee bayhaqi oo kale xadiidkuu wariyo sanadkuna uu xasan yahay halkan waxa taallabaysa wale xadaadii umu salama oo cabdullahi bni buraydada laba kulmayoo bal markaas dee qolooyinka kale aanay u kala raajax labada dariiqaba sugaano isagoo hooyadii ka maqlay umu salama iyo isagoo umu salama toosugaba maqlay umu salamana hagaag buu soo gaadhay dee waana arkaybe bal markaa waxa weeyaan xadiidku ama hooyadii soo gelin ama taase waay bal dee markay hooyadii noqoto waxaa dhici karta inaan tarjamaba usoo helno ciraaqi siduu yidhaaho ee cid tarjamaysay maan arag xaalkeedana saas imanka culimmadu uma garanayaan waa siduu baajuuri ciraaqi kama soo naqliyo walow aanan hubsan cisaabo balxaafid inuu tarjamo ugu soo arooriyo laakiin waxa weeye cabdullah ibni bureyda marka la yidhaha kol hadduu soo gaadhay tadriiska laguma yaqaanabe dee dariiqaasna waa inoogu sugan yahay haddii ziyaadada la yidhaahna dee waaba kan bukhaari uu tirmidi kama soo naqlinayo xadiidku laakiin macnihiisa kalena waa taa soo aragnay xdثna cبdاللh بن محمد بن الحجاج قال xdثna معاad بن هiشhام قال xdثnي أbي عن بدyر يعني بن مyسرة العqyري عن شhهر بن xwشhب عن أصmاء بنت يزيد قالت kاna kب رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رسل bal xadiidka kolay sanadka un baan leeyahy yacni ibnu maysarata waa tii aan xalayaba soo haynay huwa markan kasoo hadlinay yacni wax halkanoo laba yimaado mucaad ibni hishaamna aabihii buu kaba hornay aabihii waa imaam jaliila oo dadkii ikhlaaska badnaa ah hishaam dastawaayi waa ninka la yidhaaho ee atbaacu taabiciintii kaba mid ahaa kolley dastawaad adna uma dhalane dhar dastawaad meel la odhanaya laga keedu iibin jirayo tanbaa deetee ay loogu nisbeeye markaase waa imaam aduu kolley tarjamadiisna siyar aclaam nubalaa kuleeya tarjamo aada u qayima ruuxa daalibulcilmiga ah kolley dee hadallo tacliiqaad uu leeyahay dahabi iyo umuuro kuwa tacalluqsan oo ikhlaaskaas iyo culimmadu waxyaalihii ay yidhaaheen bal cilmigiisay markii hore uga barteen barhkood ikhlaas la-aan laakiin haddana cilmigii badnaa uu soo dabaalay ikhlaaskiiyo kuwa qaarka adugu waa waxyaalo badan oo fawaa'ida ayaa tarjamadiisa siyar calam nabala uu ku leeyahay majalladka toddobaad weeyeen kuma suganoo ruuxii kara uu laabmi karo shar ibnu xawshadna waa nin taabiciyo kollay uu irsaal badan yahay axaadiisu in badan aanu maqle dadki ayaanu sheegin ciddii uu kaba maqlo uu irsaaliyaa sidiisa kale waa u saduuqan waxay tidhi asmaa binti yaziid kaana kumu qamiisi rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay qamiiskiisa kubkiisu kubku waa dee daraftan intabaa kub lagu magacaaba wuxaa ila rusqi ilaa halkaa rusqi rusqigu waa inta mafsilkan u dhexeeya kafka iyo dhudhunka uba dhexeeya ayaa rusqi la ydhaahaa intan baa rusqi lagu magacaaba haddaba rasuulka ilaahay qamiiskiisu kubkiisana wuxuu gaarsiisaa ilaa halkaa risqiga waana dee ugu fiicano haddii uu ka sarreeyo oo kale waxaa dhici karta kulaylkii iyo ama qabowgiiyo waxyaala qaarkood meelihii kulla ama qababa inuu dareemo hadduu kaba dee uu dhaadhaco faraa gaadhana wax qabsigiiyo waxyaalahaasi uu kuma adkaadaan bal haddaba rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh kumkaa qamiiskiisu ilaa halkaa risqiga ayuu kuma joogay taas buu yidhi walow dee riwaayadka qaarkood si wuxuu intaa ka yar ay soo aroortay waa taqriib ah ahaanbe bal iyadu waxay noo soo noqdatay haweenadan ansaareed asmaa bintu yaziid rasuulka ilaahay qamiiskiisa kumkiisu inuu halkaa uu kuma sugnaa ila rusqi buu ahaaba xdثna أbو cmاr الxuseين بن xurayثi qال xdثna أbو نعيم qال xdثna زhayر عن cروة بن cبدالله بن qشyر عن معاaوية بن qرة عن أbيه qال أنه qاal wuxuu ihi saxaabigaas qura la yidhaaho oo waana nin reer bani musayne ah waa kani ataytu waxaan u imi rasuulallahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay baan u imi fii rahdin jamaaco anoo ku sugan koox rahdigu haddii la idhaha rahdu rajul cashiiradiisay noqotaa kood oo bal maalan raadigiis haddii laakiin arahdi un ay noqoto waa adugu markaa jamacuun barhkooda afartan iyo wax kayna yidhaahaan barna waa toban saddex ilaa toban bay kaba dhigaan ama afartan iyo wixii kaba yar ayaa rahdi lagu magacaaba haddaba dee dad bay wafti ahaan bay u yimaadeen reer isku reerna way ahaayeen waa qabiilo mudar kaba mid ah asalkeeda hore laftiga waa qabiila musayna waa haweenay bay ahayd reerka loogu dee magacan qaadatay bal waxa weeye oo qabiiladii lagu magacaabay be wadaa reer mudar raadi xaadi reer musaydaan u nimi linubaayacahu sa nula walxaal ina qamiisahu rasuulka ilaahay qamiiskiisu la mudlaqun uu furnaayo macnaa markaa bandhalladii ama zureeradii ayaan u xidhnayn rasuulka ilaahay halkan dawqiisa oo uu furnaaba aw qaala wuxuu yidhi zirru qamiisihi mutlaqun waana isla macna kii horeba taasaa maqsuud ahaa ama muraadba ahaa oo rasuulka ilaahay marka la eega zir waa dee badhalkan ama zuraarka waatan aan idhaahna waa laftigu waaba kan waa lafti carabi mala marka dee la isticmaalayo zuraar markaas ayaa furnaayo jeedad markaa laabtaysiiyabaa muuqatay qaala wuxuu ihi saxaabigani faadkhaltu waan geliyey yadii gacantayda fii jaybi qamiisihi halkaa qamiiskiisa jeebkiisibaa geliya jeebku koldee jeebkan macruufka waa laydha iyadna luqada waa ku sugan yahay jeebkan wax lagu rito laakiin qaaliban jeebka meelaha ku yimaada waa dawqa waa inta furan waxa weyaan qamiiska ama shaarka intaasaa jeeb lagu magacaaba haddaba waa kan lahaadaba dhaladu way furnayn intii furnayd ee bal maalan jeebkii qamiiskiisa ama dawqii qamiiskiisa waa intaa furan ee fatxadaas ayaa jeeb lagu magacaabay ayaa gacantii ka geliyey rasuulkii ilaahayna khuluqiisii fiicnaa tawaaduciisii iyo bal maalan cishradiisii wanaagsanayd baatan ee marka gees la eego isagoo majlis fadhiyo malaatan dee waxaa la odhan karnaaba may haboonayn oo kale inuu la yimaado laakiin qarad buu lahaa rasuulka ilahina qaradkii dee markaa uu lahaa isagoo gartay ayuu tii kuma daayayo waana dee xusnu khuluqihi wa sala allahu caleyh wasalam fa fii jebi qamiisii markaasuu gacantii ilaa dhabarka gaadhsiiyey ayaa wuxuu ihi fabasastu lkhaatama khaatama nabuwihii aynu soo marray ayaan taabtay isagoo doonaya bal khaatabkan inuu arko ee rasuulka ilaahi calaamaadkiisa iyo mucjizaadkiisiiba ahaa markaasan taas way buuli bal maxalushaahidku waa maxay khaatamka iyo wixii kuma tacalluqsada waan soo marnay waa qamiiska waa inoogu sugantao libaaska rasuulka ilaahaa maxaa inoogu sugan maxalu sir waxa weya kol haddaan cawro waxa la muujinaya ahayn markaa zureerada ama banaladii oo la furo taasna rasuulka ilaahay baa wuxuu joogay majlis dhexdii waanay u furnaayeen laabtiisii wax ka mida muuqday taasna jawaaskeeda iyo banaanideedna waa inooguma sugan tahay bal matalan waxaa kaloo iyadana inooguma sugan makatan dee rasuulka ilaahay shafaqadiisii badnayd iyo ra'fadiisiiyo tawaaduciisii badnaa ama cishiradiisii fiicnaydoo ee imika ruuxa isagu majlis jooga gacantiisii ama halkaa jirkiisiitu iyo halkaa laabtiisii dee intuu gacantii aduga geliyey iminka shaarkiisa hoostiisii ama qamiiskiisa hoostiisii taasi dhabarkiisa waa kan isaga oggolaaday isagoo garanayo ujeedadiisan uu leeya si uu gaadho bal taas bay ahaydoo bal waxay noogula sugan wey wallah subxaana watacaala acla aclam waxaa jirta xadiidkan iminka ku joogsaday waxaan arkay dabcaadka qaar kitaabka de iminka casharka way noo joogsan waa sabti daboon ee waxaan leeyahay cidda dabcada haysataa ku yarta la galan dabcada cad baan filaya bal idhib dabcada marka xadiidkan